بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين حامين الله أعلم بمراده سورة الأحقاف waa makiya alxqaaf waxaa la yidhaahdaa dhulka markuu yeesho ciid fara badan amba burciid fara badan taas oo daliil u ah in dhulkaasi yahay dhul muddo fog amba muddo badan la deganaa waa makiya suuraddu aayaadka qaarkood madani bay noqon karaan sida axaadiis saxiixii ay tilmaamayaan oo ku soo degay saxaabiga la odhan jiray cabdullaahi bni salaam aayaadka suuraddu waa shan iyo soddon aayadood oo keliya weeye bismi illaahi araxmaani araxiim xamiim allahu aclamu bimuraadih tanziilu lkitaabi kitaabka soo dejintiisu min allah alla xajiisa ayuu ka ahaaday macnaa alle ayuunbaa soo dejiyey tanziilu lkitaaba kitaabka soo dejintiisu min allah alla xajiisa ayuunbay ka timi amba uu ka ahaaday allaha alcasiiz aan cidi ka adkaanin cidina aanay beegsanin alxakiim allaha xukun iyo xikmadba leh ee aan qaldanin allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala maa khalaqnaa umaanaan abuurin alsamaawaati samaadka umaanaan abuurin iyo waalarda arlada kumaanaan abuurin amba umaanaan abuurin iyo wamaa baynahumaa labada inta u dhaxaysa ilaa bilxaqa xaq mooyaane wax kale waxaan u abuuray un bilxikma ilxaqa ciyaar ciyaaru maanaan abuurin wa ajalin wa ilaa biajalin ajal mooye wax kale umaanaan abuurin wa ajalin ay wa ilaa biajal muddo mooye wax kale umaanaan abuurin muddadaasoo musama la magacaabay oo yacnii waxay tirayaanuun inta qiyaamuhu ay gaadhayso waa mudda mucayana ayaa ilaahay u qadaray subxaanahu wa tacaala waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay mucribuun kuwii ka jeesta weeye camaa ay can iladii kii ayay ka jeestaan oo aanay rumaynin undiruu loogu digay oo macnaa ilaahay subxaanahu wa kitaabkiisu ugaga digaya cadaabka waxay noqdeen kuwo ka jeesta oo ka waji badba waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay cama ay caniladii kii undiruu loogu digay mucribuuna kuwii ka jeesta weeye qul waxaad tidhaahdaa nebiyow ara'aytum bal iiga warama ay akhbiruunii ara'aytum bal iiga warrama maa kuwa tadcuuna aad caabudaan min duuni illaahi alla sosadii bal kuwaa iiga warrama aruunii itusa maadaa waxa khalaquu ay ka abuureen min alardi arlada xaggeeda bal waxay abuureen ee dhulkan ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay iyagu ay ka soo saareen balitusa ma arkaysaa amba waxaa tidhaahdaa arunii itusa maadaa khalaquu waxay ka abuureen maadaa kii mid itusa khalaquu ay abuureen min alardi oo arlada ka mid ah bal arlada qaybta ay abuureen balitusa goob arladan ilaahay ka mid ah oo la leeyahay ilaahay ma abuurina waxa abuuray kuwii la caabudaya alla qayrkii am lahum bal eh taasi waa ma oo la heli maayo arlada waxay ka abuureene alahum ma waxay leeyihiin faamtaa munqadica ah bal kaba kaalaysaa alahum ma waxay leeyihiin shirkun ma qayb bay ku leeyihiin fi samaawaati samaawaadka ma samada ayay qayb leeyihiin oo ilaahay bay shuraako ku leeyihiin i'tuunii ii keena bikitaab kitaab bal ii keena sidaas ay ku cadtahay kitaabkaasoo min qabli haadaa kitaabkan hortii ahaa i'tuunii ii keena bikitaab kitaab la kitaabkaasoo min qabli haada kitaabkan hortii ilaahay uu soo dejiyey ma helayaan laakiin daliilkeena baa la leeyahay iyadoo la ogyahay inay baatil ku jiraan oo aanay kitaab haynin ayaa haddana waxaa la leeyahay bal caddeeya waxan waxaad u cuskanaysaan ow amase ii keena asaara wax la soo raray ow amase asaara wax la raray ii keena oo min cilmin ah aarku dee wixii hara ayaa la yidhaahdaa maarkaysa arkaysa khabarkana waa la yidhaahdaa amba shayga lasoo raro inaga maqale haadaa xadiiun ma'suur amba waa duca ma'huura amba waa dikri ma'suura manaa waa shay lasoo raray aw amase asaara ii keena wax lasoo minguuri lasoo raray la wariyey oo min cilmin ah in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwo ku run sheegaya ku shariig yeeliddaad ilaahay aada u shariig yeelaysaa waman kuma ayaa adallu ka baadinimo badan waman kuma la jiro wey ifaamta ishaari bay noqonaysaa waman adallu yaa ka baadinimo badan yaa ka lumid badan minman qof yaa ka baadinimo badan yadacuu barya caabuda min duuni illaahi alla sokadii caabuda man mid caabuda mankaasoo laa yastajiibu aan naqli doonin amba aan u jawaabi doonin lahu isaga kan caabuday ay licaabidih ilaa yawmi alqiyaama ilaa qiyaamaha laga gaalo markaana dee wuu dafiri doona oo wahum ayaguba mankuba oo wahum ayagu wahum kuwan la caabudaa can ducaa'ihim kuwan wax caabudaya cibaadadooda amaba baryadooda waafiluuna kuwii moogan weeye mana way moogan yihiin waa laba midkood inay dhagxaan iyo ahjaara yihiin iyo inay amwaad yihiin wahum ayagu can ducaa'ihim wahum kuwa la caabudaya almacbuduun can ducaa'ihim ay can ducaa'i alcaabidiina kuwa caabudaya baryadooda amba cibaadadooda haafiluuna kuwii moogan weeye wa idaa marka xushira la kulmiyo annaasu dadka marka la kulmiyo ee laysu keenana kaanuu waxay ahaan kuwa la caabuday ismiga kaanada iyaga weeye kaanuu waxay ahaan doonaan kuwa la caabuday lahum kuwa caabuday lahum ay lilcaabidiina kuwa caabuday waxay u noqon doonaan acdaaa cadowbay u noqon doonaan acdaaa bay u noqon doonaan wa kaanuu waxay ahaayeen kuwa la caabuday bicibaadatihim amba wa kaanuu waxay ahaan doonaan aynu ku cadabsoo taa hore shabaabta ibaada aynu ridnay wa kaanuu waxay noqon doonaan kuwa la caabuday biwatihim kuwa caabuday cibaadadoodaba waxay ku noqon doonaan kaafiriin kuwii basira macnaa way kafiri doonaano ilaahayow annaga namay caabudi jirin bay odhan doonaan kalla sayakfuruuna bicibaadatihim wayakunuuna calayhim dibba mid bay ku noqon doonaan ma og way diidi doonaan bale way dafiri waanay isnacbadi doonaan weeye markaa kuwii la caabudi jiray ee in la caabudo raalliga ka ahaa amba shayaadiinta ahaa iyo kuwii caabudi jiray labaduba naarta ayay haddana isugu tegi doonaan wama'waakum annaaru wamaa lakum min naasiriin ilahay baa sidaa meelka ku yidhi subxaana wa tacaala waidaa tutla marka lagu akriyo calayhim ayaga korkooda haddii lagu akhriyo aayaatunaa aayaadkayaga marka lagu akhriyo bayinaatin xaal ay yihiin aayadahaasi kuwa cadcad wa idaa tutlaa marka lagu akhriyo calayhim ayaga korkooda aayaatunaa marka lagu akriyo bayinaatin xaal ay yihiin kuwa cadcad aayadahaasi qaala waxay yidhaahdaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay lilxaqa xaqa dartii waxay u yidhaahdaan lammaa goorta jaa'a uu u yimid hum ayaga haadaa kani sixrun sixir weeye sixirkaasoo mubiin cad qaala aladiina ku waxay odhan kafaruu gaaloobay lilxaqa waxay ku odhan doonaan lamaa jaa'ahum markuu u yimaado haadaa kani xaqu sixrun weeye mubiin cad an yaquuluuna bal eh saashaba saaray way yidhaahdaane ayaquuluuna ma waxay leeyihiin ayaquuluuna ma waxay leeyihiin istaraa maxamed baa been abuurtay hu qur'aankan istaraa maxamed baa samaystay hu qur'aankan ma sidaasay leeyihiin qul waxaad tidhaahdaa in iftaraytu haddaan abuurtay ku qur'aankan anigu haddaan been abuurtay falaa tamlikuuna lii aniga ii hanan maysaan amba ii heli maysaan min allaahi alla xaggiisa shay-a amba falaa tamlikuun kama difaaci doontaan lii aniga min allah ilaahay cadaabkiisa shay-aa shayna waa igama difaaci doontaan oo ilaahay xaggiisa waxba iga tari maysaan weeye oo waayo axadna ma tari karayo haddii ilaahay uu damco inuu ihalaago iga badbaadinayaan ma jiro qul lan yudiranii min allaahi axad walan ajida min duunihi saxada allah wuxu uhi subxaanahu watacaala falaa tamlikuuna ii heli maysaan miy aniga min allah alle xaggiisa igama heli doontaan shay ah ilaahay cadaabkiisa shaynaba igama difaaci doontaan huwa alle aclamu kii ku cilmi badan wey bimaa waxbuu ku cilmi badan yahay tufiiduuna aad dhex gelaysaan fiihi macnaa dembigan aad dhex gelaysaan ilaahay kii ku cilmi badan weeye huwa alle aclamu kii ku cilmi badan weeye bimaa waxa tusiibuuna aad gelaysaan fiihi macnaa isaga dhexdiisa waxaad dhexgelaysaana dembiga ah ee xumaanta ah gaalnimada ah allah subxaanahu watacaala kii ku cilmi badan weeye kafaa bihi ay kafaa billaah ilaahay baa ku filan subxaanahu watacaala maa inagu filan shahiida maragnimo amba markhaatinimo baynii aniga dhexdayda iyo wa baynakum ilaahay baa markhaati inoogu filan weeye wa huwa alleh algafuur allaha dembi dhaafista badan weeye alraxiim waana allaha raxmadda badan kul waxaad tidhaahdaa nebiyow maa kuntu anigu ma ogi maa kuntu maan ahaanin bidcaa kii ugu horreeyey amaba lagu bilaabay min alrusul rususha xaggeeda macnaha anigu rasuulkii ugu horreeyey ma ihi ee rususha ilaahay way igu horraysireen waxaad tidhaahdaa nebi ow maa kuntu maan ahaanin bidcaa mid lagu bilaabay hamba lagu bilowday min arusul rususha xaggeed macnaa rasuulkii ugu horreeyey ma ihi wamaa adrii anigu ma ogi wamaa adrii anigu ma ogi maa yufcalu bi waxaa laygu samayn doono mustaqbalka waru ma hayo anugu ma ogi walaa bikum ay walaa adrii ma ogi maa yufcalu wax lagu samayn doono bikum idinka waruuma haya garanaysaa saxaabigii cuhmaan ibni madcuun radia allaahu canhu markuu xanuunsaday ma arkaysaa umulcalaa xadiiskeedii markuu xanuunsaday ee ay iyagu hayeen tamriidin ay ku sameeyeen markii uu dhintay oo kuwii maryihiisa ku duuduubay islaamkaas saxaabiyadda umucalaa layla waakii ku tidhi raxmat ullaahi calayka aba saa'ib shahaadatii calayk laqad akramaka allaahu caza wajalla waxaan markaasi kaaga ahay bay leedahay in ilaahay subxaanahu watacaala raxmaddiisa korkaaga ha noqotee in ilaahay ku karaameeyey oo uu ku sharfay warkaasaa rasuulku ku yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayhi wamaa yudriiki ana allaha tacaala akrama maxaa ku ogeysiiyey inuu ilaahay karaameeye uu janno geliyo faqultu laa adri biabii anta wa ummi faqaala rasuulu lahi sal alay wasalama ama huwa faqad jaءahu lyaqiin isagao waxa u timi buu rasuulku yihi xaqiiqadii iyo geeridii min rabbih ayay uga timi wa inii la arjuu lahu lkhayra aniguse waxaan u rajaynayaa maaragtay khayr baanu rajaynaya wallaahi ma adri wa ana rasuul rasuulullah buleeyah inaanan ogeyn anigoo rasuulka ilaahay ah maa yufcalu bi waxa laygu samayn doono cid kaleba hadalkeeda da markaasba waa sii lahayd saxaabiyaddani siday xadiisku ahaa way u qaadatay wallaahi laa uzakii axadan bacdahu abada qof dambe maana maalin bay leedahay saxaabigaa dabadi wa ahzanii daalika hadalkaasina wuxuu noqday mid imurogo geliyey oo ijiraanyo geliyey ma arkaysa markaa waa tii seexatay waa tii ku riyootay beediyada wanaagsan u aragtay saxaabigii dhintay waa tii rasuulka u sheegtay isagoo maaragtay il gurguraysa amba maaragtay uu leeyahay markaa rasuulku waa kii lahaa daaka camaluhu daaka camaluhu weeye lafdi kale maa adri wa ana rasuulu llahi maa yufcalu bi ma ogi buu leeyahay mar kale faahsananii daalik marka axaadiistan iyo aayaadkan iyo adilada kale la mid ah waxay daliil u tahay laa yuqdacu limucayanin fi ljanna hebel jannaduu gelaya inaan la odhan karin ila aladii nassa ashaaricu calaa tacyiinihim kuwii rasuulka ilaahay isagu caddeeyey mooyaane sida tobankii almubashara biljanna iyo qoraadii toddobaatanka ahaa ee la dilay birulmacuuna agacbuday maaragtay dee cukaas oo kale iyo cabdullaahi bnu salaam iyo raggiisaas oo kale ahaa mooyaane hay adiguna adigu dad xabaal iska timaado iyo hebel muxuu ahaa ehlujanno u ahaa war waxaad tidhaahdaa waa ehlujanno waa shahaadatu suuf waxan waa marag aada furayso qofka inuu qof wanaagsan qof wanaagsan buu ahaa dhaha ayay ka odhanaya war waxaad tidhahdaan qof wanaagsan buu ahaa waxaad leedahay meeshii lagu riday orka umahayo mog ma ninba ma naagba ma sayba ma caruurba buu ahaa ma wanaagsan buu ahaa waa shahaadatu suuf dan baa laysu laqinayaa ma ogti qofka muslimkee wanaagsan hadaynka muslimiinku ammaanaan oo ay yidhaahdaan maaragtay qofkaa hebel sidaas iyo sidaasuu ahaa walaa nusaki cala allahi axada maarta axsibhu fulana wallahu xasiibu hebel waxaan u malaynayaa sidaa ilaahay baa xisaabin doona axsibu fulanan saasun bad xaati kula gudboon waxaan u malaynayaa hebel axsibu fulana wallahu xasiibuhu walaa usaki cala allahi axada anahu kada wakada qofkan asain yahay baan rajaynayaa maarkaysa meeshuu gelayo adiga maxaa ku sheegay abadan tag baa layska baryay muslimiinta qaarkood baa iska siyaarta meel aan dadba ku adkayn ma maqasho in attabicu waa wax idin weeye in attabicu ay maa attabicu raaci maayo ilaa maa kii mooyaane wax kalaba raaci maayo yuuxaa la waxyooday ilaya aniga lay waxyooday wamaa ana anigu ma ahaanin ilaa nadiir mid digayo ciqaab dadka uga digayo mooyaane muminaad ah. kul waxaad tidhaahdaa nebiga wara'aytum bal iga warama in kaana hadduu ka ahaaday qur'aankan min cindi illaahi ilaahay agtiisa haddii uu ka yimi oo wakafartum aad ku kuf walxaaluu ka yimi qad kafartum aad ku kufrideen bihi isaga oo wa uu qiray xaqnimadiisa shaahidun mid marakaca oo min banii israa'iilina uu ku marakacay calaa milihi kitaabkan mid la mida tawraad weeyaane oo fa aamana uu rumeeyey oo wastakbartum idinna aad kibirteen hadduu sidaa noqdo alastum aalimiina jawaabta shardiga qadar alastum aalimiin aalimiin miyaydaan ahayn markaa saxaabigan wa shahida shaahid waa saxaabigii la odhan jiray cabdillaahi bni salaam bacd saxaaba waxay sheegeen inuu yahay sabka uu ka mid ahaa raggaa rasuulku odhan jiray salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ahlujanna weeye qul waxaa tidhaha ra'aytum bal iga warama in kaana hadduu ka ahaaday amba ka yimi qur-aankani min cindi illaahi alla agtiisa walxaal lahu ka yimi kafartum qad kafartum aad ku kufrideen bihi isaga oo washahida uu qiray shaahidun mid marataca ah oo min banii israa'iilina uu ku marag qoray calaa milihi isaga oo kale xaqnimadiisa kitaabkan uu tilmaamaya mid horena inuu tilmaamay oo fa uu rumeeyey wastakbartum idina aad ka santaagteen oad ka kibirteen alaskum dhaalimiin ina allah haddaad daalimiin tihiin ina allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo alqawma duulka aldaalimiina lunsan qaala aladiina kuw waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay liladiina kuwii daraaddood waxay u yidhaahdeen marka laamkani waa laamu lcilla litacliim laamu tamyiidna wuu noqdaa oo liladiina kuw waxay ku yidhaahdeen hadal si toosaba markaa imka waxaa fiican inaan laamka laamu lcilla ka dhigno liladiina kuwii daraaddood waxay u yidhaahdeen aamanoo la rumeeyey low kaana hadduu ahaan lahaa qur qur'aankani amba iimaanku khayra khayr hadduu ahaan lahaa khayrba maaha bay leeyihiin maa sabaquunaa noogamay dheereeyeen ilayhi rasuulka rumayntiisa amba ilayhi kitaabkan sidaasay yidhaahdeen waid lam yahtaduu markaanay hanuunin waid lam yahtaduu markaanay ku hanuunin bihi kitaabkan ayaa dahara cinaaduhum darafkani wuxuu ku tacalluqayaa shay xadsan waid lam yahtaduu markaanay ku hanuunin waid lam yahtaduu markaanay ku hanuunin bihi kitaabkan markaanay ku hanuunin he ayaa dahara cinaaduhum markaasuu muuqday madax adeegoodu fasayaquuluuna abadan kuma tacalluqayo dhig waa midna waa darku limaa qaybta kalena de waa mubaaric mustaqbala fasayaquuluun waxay odhan doonaan kuwa kufriyey haadaa kani kitaabkani ifkun waa been qadiim gabowday saasoora gabowday bay odhan doonaan wa min qablihi khabar muqadamo weeye wa min qablihi kitaabkan hortii ayuu ahaa kitaabu muusaa muuse kitaabkiisu ay wa kitaabu muusaa muuse kitaabkiisu min qablihi ay min qabli hada alqur'aani buu ahaa imaama xaaluu ahaa mid lagu daydo kitaabkaa muuse kitaabka ka xale wa raxma xaaluu ahaa wa haadaa kanina qur'aankanina kitaab kitaab weeye kitaabkaasoo musadiq xaqiijinaya kutubtaa hore lisaana xaaluu yahay luqo luqadaasoo lisaana xaaluu yahay luqad luqadaasoo carabiya ah luqa carabiya ilaahay ku soo dejiyey waxaa loogu soo dejiyey subxaana watacaala liyundira si uu ugu digo rasuulku liyundira si uu ugaga digo aladiina kuwa zalamuu dulmiga falay alcadaaba cadaab si uu ugaga digo wa huwa qadar wa huwa qur-aanku bushraa bishaaro weeye lilmuxsiniin kuwa samafala ayuu bishaaro iyo wanaagba u yahay saanka waynu garanayna min aladiina kuwa qaaluu yidhi rabbunaa rabbigayo allaahu alla weeye iimaan bay la yimaadeen tawxiidkii suma istaqaamuu dabadeed toosnaaday oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ahayd ugu camal falay islaasina la yimi falaa khawf cabsiye calayhim dushooda ma ahaan doonto mustaqbalkaa waxa laga baqaa wixii kugu soo socda waxaad wax ka rajaynaysaoo ku dhaafayna waa laga murugoodaa walaa hum mana aha yaxzanuun kuwa murugoon doone jiraanyana kuma dhici doono ulaa'ika kuwaasi asxaabu aljanna jannada asxaabteeda weeye khaaliduuna kuwii ku waari weeye fiihaa jannada dhexdeeda jazaa'a ee yujzawna u qadar masjarka caamilkiisa yujzawna waa la abaalmarin doonaa jazaa'a abaalmarin bimaa kiibaa lagu abaalmarin doonaa sababtiisa bisababi ma kii sababtiisa ayaa lagu abaalmarin doonaa kaanuu ay ahaayeen adduunyada markay joogeen yacmaluuna caaigtaad qadaraysaa yacmaluunahu kuwii sameeya ee ku camalfala allah wuxu uhi subxaanahu watacaala wawasaynaa waxaanu u dardaarannay alinsaana kii dadka ahaa biwaalidayhi labadiisa waalid waxaanu ugu dardaarannay an yuxsina qadar markaa an yuxsina inuu u samafalo ixsaanaa samafalid an yuxsina axsano ayaynu ka teednaa ixsaanaa samafalid waayo xamalat way qaaday hu isaga way uuraysatay ummuhu hooyadii xamlan uuraysi bay uuraysatay uuraysigaasoo kurhaa dhib ah wa wadacat way dhashay hu insaankii hooyadii wadcan qalib bay dhashay qalibdaasoo kurhaa dhibaato ah amaba xamalat way qaaday oo way uuraysatay hu insaanka dadka ummuhu hooyadii kurhaa xaala kawnihaa daatdii kurhaa xaalay tahay dhibaato midu saaxiiba wa wadacat way dhashay amba way dejisay hu insaankii kurhaa xaal ay tahay mid dhibaataysan oo dhibaato qabta ayay dhashay wa xamluhu insaanka intuu uurka ku jiray wa xamluhu qaadidiisu ay hooyadii uurka ku siday wa xamluhu sidkiisa ay hooyadii uurka ku siday iyo wa fisaaluhu bayridiisa unaadka hooyadii ka baydo iska daayo iyo wa fisaaluhu bini aadamka hu damirku wuxuu noqonayaa insaanka eh iyo wa fisaaluhu bayridiisu unaadka ka baydhaa halaaثuuna soddon bay ahaadeen shahra xagga bilaha tamyiisu waxa lagu nasbiye halaaiina soddon weeye khabar weeye halaauuna soddon weeye shahra ay min shahri xagga bilaha xagga ashurka amba bilahaba ma waxaad garanaysaa muddada ilaahayna qur-aankoodu ku caddeeyey afar iyo labaatan bilood inuu ilmuhu shaqo naaska hooyadii xawlayni kaamilayn liman araada an yutima radaaca markaa ilmuhu aqalu muddatun xamli uu ku dhalan karaa waa lix bilood weeye noolaanna karo masale inan haddii caawa la guursado dabadeeto inantaasi lix bilood kadib ay dhasho ilmo iska kaamil oo dhammays ah la odhan maayo ilmahani wuxuu ahaa meerka horeytiis uu ku dhalan karaa weeye ilaahay subxaana watacaala culimadu wallahu aclam waxay yidhahdaan ilmo markuu dilgaba ku cuso in sida qaalibkaa wuu noolaabaa iyo toddobada laakiin inta badan sideedda hadduu ku dhashay ma noolaaba bay yidhaahdaan wallahu aclam ma garan anuu meel allah wuxuu ihi subxaana watacaala xataa idaa balaqa markuu gaaro insaankiisaas xataa idaa balaqa markuu gaaro ashuddahu adaygiisa waa daadee waa markuu joogu yeesho wey saddex iyo soddon culamada qaar baa ku tilmaamay wa balaqa uu gaadho arbaciina afartan sana xagga sanadaha qaala wuxuu yidhaahdaa macnaa inuu sidan yidhaahdo weeye qaala wuxuu yidhaahdaa insaanka wanaagsani rabbi rabbigayow qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayow awzicnii iwaafati an ashkura inaan ku mahad noqo nicmataka nicmadaadii inaan ku mahad noqo allatii nicmada ancamta aad ugu nicmaysay calaya aniga aad iigu nicmaysay wa calaa waalidaya labadayda waalidna waa musannac wa calaa waalidaya labadayda waalidna aada ugu nicmaysay iwaafaji maxay kale wa awsicnii iwaafaji an acmala inaan sameeyo camalan camal inaan sameeyo camalka oo saalixa wanaagsan camalkaasoo tarbaa aad ka raalli tahay hu camalkaba wa aslix lii ilaahayow ii hagaaji fii duriyatii ubadkaygana ilaahayow ii hagaaji innii anigu tubtu waan noqday ilayka xaggaaga ayaan u soo noqday ambaan u toobad celiyey wa innii anigu min almuslimiin kuwa muslimiintaa mid ka mid abaan ahaaday ilaahay ow maaragtay baryadaydaa sidiga aqbal ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwa weeye nataqabbalu aanu ka aqbali doonno mutaqabbalna waa la akriyeeye nataqabbalu aanu ka aqbali doono canhum ayaga xaggooda axsana maa midka ugu wanaagsan camiluu ay sameeyeen waajibka iyo sunnahaba oo wanatajaawasku aanu ka dhaafi doonno natajaawas aanu ka dhaafi doonno can sayi'aatihim meelka dhacyadooda amba xumaanahooday sameeyeen fii asxaabi aljanna xaal ay ahaadeen asxaabu janna dhexdeeda fii asxaabi aljannati xaal ay ahaadeen jannada ehelkeeda wacda sib ay wacadahum allah ilaahay baa u ballan qaaday wacda sidqi ballanqaad dhab ah wacda sidqi run ballanqaadkeed ballanqaad dhab ah alladii ballanqaadkaa dhabta ahoo kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna kuwii loo ballan qaado oo ism mawsuulkani waa bimacna aladiina buu noqdaa baa la yidhi waayo ulaa'ika aladiina xaqa calayhim alqowl jamacaad ka garanaysa aayaddan waxaa laga yaabaa inaad mufasiriinta qaarkood aad ku aragtaan inay yidhaahdaan waxay ku soo degtay cabdiraxmaan ibni abi bakr radia allaahu canhuma saxaabigaa inay yidhaahdaan baa dhici karta qowlka sidaanihi waa qowl daciif ah oo liita lamana qaadanayo aayaddani ismu mawsuul baa ilaahay cabiray oo maaragtay ka mid ah alfaad cumuumka waa cid kastoo bini aadamka sida la timaado oo ma noqdaa qof kastoo noqdo waalidinkaar wa maca daalika waalidinkaarnimadiisa gaalnimo ku darsada markaa saxaabiga ah, ninka la yidhahdo cabdiraxmaan ibni abi bakr radi allahu canhumaa arrintani kuma saabsana marwan baa dhakada kaga tuuray laakiin markaana waad garanaysaa axaadiista saxiixa ah sida looga difaacay markaa ma jirin arrin oo sameeyeen may ahaan cabdiraxmaan allah wuxuu uhi subxaana wa tacaala waaladii midka qaala yidhi liwaalidayhi labadiisa waalid ku yidhi ufin uf baa laydin yidhi waxay dhici kartaa waxa la yidhaahdo ismu sawt inay noqoto uf halka inaguba ka nidhaahno waa sawt waa cod uf hadal dee maaha soo maa uf waa ismu sawt baa la yidhaahdaa ufin iyo ufi iyo ufa inta waa la akriyaa laakiin ufin uf baa la amaba ufin waan idin karaahiyaysanayaa atabadjar markaa wuxuu noqonayaa ismu ficli mubaaric wax la ydhaha buu noqdaa ufin waan idin karaahiyaysanaya amba uf ayaa alla idin sugnaan uf baana idin atacidaanini ma waxaad ii ballan qaadaysaan atacidaanini ma waxaad ii yaboohaysaan an ukraja in laysoo saari doono iyo kaasaad ii yabohaysaan ya lakuma lahuma ya ufin uf amba uf ayaa lakumaa idin sugnaatay laydin yeelay yani ani lakumaa atacidaani ma waxaad ii yaboohaysaan an ukraja in laysoo saari doono walxaal in laysoo saari doono qad khalat ay tagtay alquruunu ummada ay tageen min qabli aniga hortay kuwii hore maxay soo noqon waayeen bulle walxaal buu sidaa yidhi humaa labadii waalidna yastakiisaani allaha ilaahay ay gargaar weydiisanayaan alistiqaasa baana uu ku tacadiyaa shiisna uu tallaabaa yastakiisaani gargaar ay ka dalbayaan allaha qaa'ili iyagoo leh weylaka hooggaaga eh aamin rume waylak waad hoogtay ee aamin rume ilaahay rume ina wacd allah ilaahay ballanqaadkiisu xaqa xaq weeyaan oo fayaquul isaguna uu leeyahay maa haada kani ma ahaanin aad iigu yeedhaysaan ilaa asaabiiru alawaliin dadyowgii hore beenahoodii mooyaan afaaciil asaabiir waa alafaaciil akaadiib ulaa'ika kuwa sidaalihi alladii ayaa bimacna aladiina ah ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwa weeye cafa uu ku dhabooday calayhim ayaga korkooda alqowlu uu ku dhabooday kalimat alcadaab weeye alqowl haddaad aragto waa kalimat alcadaab fii umamin xaal ay ku sugnaadeen ummado dhexdood ummadaha oo sonaar geli doona weeye ummadahaasoo qad khala tegay min qablihim ayaga hortood ummadahaasoo min aljinni jinka ka mida iyo walinsi insiga ka mida inahum ayagu ummadahaasi kaanuu waxay ahaayeen khaasiriina kuwii khasaarooday iyo kuwan dambaba walikullin mid walba waxaa u sugnaatay wa khabarkii oo muqadama tanwiintuna ciwad bay ka tahay mudaafu ilayhi ay walikulli waaxidin saasay ka dhigan tahay walikullin mid walba waxaa u sugnaaday darajaat qaybo ayaa u sugnaaday darajaadkaasoo mima kii xaggii uga sugnaaday camiluu ay sameeyeen walayuwafiyahum alla wuu u oofin doonaa acmaalahum camalladoodu ilaahay u oofin doonaa walxaal buu u oofin doonaa hum ayaga laa yudlamuuna aan la dulmiyin wa yowma maalin yucradu la bandhigi doono aladiina aba yucradu la joojin doono aladiina kuwa kafaruu gaalooba cala annaar naarta korkeeda yuqaalu waxaa lagu odhan doonaa adhabtum ma ku dhammayseen dayibaatikum waxyaabihiinii wan wanaagsanaa miyaad ku soo laasateen amba ku soo dhammaysateen fii xayaatikum noloshiinna dhexdeedii addunyaa addunyo waistamtactum ma raaxaysateen bihaa adduunyada dhexdeedii soo kumaydaan soo raaxaysan sidaasaa lagu odhanaya daydinku wixiina hore u qadimateen ee falyawma hadda tujsawna waxaa laydinku abaal marinaya cadaaba alhuun dulmiga cadaabkiisii cadaaba alhuun dulmiga cadaabkiisaa laydinku abaal marinaya bimaa kuntum tastakbiruuna ay bisababi istikbaarikum jibirkiina daraaddii maadaa masariya bimaa kuntum tastakbiruun ay bisababi istikbaarikum kibirkiina daraaddii fi lardi ardada aa ku kibirteen bigayri alxaq xaq daro iyo wa bimaa kuntum tafsuquun ay wa bisababi fisqikum faasiqnimadiina daraaddeed maa kuntum tafsiquun wa bisababi fisqikum faasiqnimadiina daraaddeed ayaa la odhan doonaa ma ogtahay markaa juusuu min jinsi alcamal adduunyada markay joogeenoo loo raahreeyey bay kibriyeen waxay ka kibreen xaqii inay raacaan xisi bay la yimaadeen iyo macaasi ilaahay markaa wuxuu ku abaalmariyey cadaab dulleeya oo ay ku baaba'aan way waayayaan guryihii ay ku raaxaysteen waxay gelayaan mansilaad iyo darajaad aada hooseeya wafirxus nebiyow akhaa caad reer caad walaalkood waa nabiyullaahi huud calayhi salaatu wasalaam akhaa caada reer caad walaalkood xus id waktigii bal xus andara wuu digay cadaabuu uga digay qowmahu qoomkiisa uga degay asalka indaarka waxaa la yidhaahdaa waa iclaam ogeysiis qofka la ogeysiiyo wax absile marka andara qawmahu alcadaaba qowmkiisa markuu cadaab uga degaanba ciqaab alxus bilaxqaaf meesha ciidda badan ayagoo ku sugnaa gugaha ciidda amaan bilaxqaaf dhulka bacaadka ayagoo ku sugnaa walxaalna uu digay qad khalat ay tagtay annuduru rasuulla ay tageen min bayni yadayhi isaga hortii iyo wa min khalfihi isaga dabadiiba macnaha ayadoo ilaahay rasuulla u diray arladii isaga hareeraha ka xigay mursiliin mundiriina ah ilaahay u diray subxaanahu wa tacaala wuu diray markaa rasuul baa dhinac walba ka xigtay moogta aye muxuu yidhi marka anlaa tacbuduu ey laa tacbuduu ha ina allaha alle mooyaane wax kale asalkaba asalkaba qofka haddaan ilaahay lagu xidhin waxaad tahay uun qofka wuxu sheegidda aad wax kale u sheegaysaa qof saaminaya fostagulla qofkaad wax u sheegayso dacwadda aad u sheegayso haddaanad marka hore ilaahay ku xidhin subxaana watacaala ilaahay wuxuu xaqu leeyahay xuquuqda alleh aanu garanin ka ilaalin inuu xuquuqda ilaahay dayaco amba xadguud ku sameeyo qofkaada yuunbaad noqonaysa waana cidno ku daalin anlaa tacbudu asnaamtii baan haystaanay dul fadhiya markaasaa saraaxata wuxuu leeyahay ha caabudina cid kale ila allaha alla mooyaane saraaxa buu leeyahay adunada teeda uu kaa cararayaa maxaa dhacay war runta u sheegta uu cararayo ha cararo inii anigu akhaafu waxaan uga baqayaa calaykum korkiinna cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan uga baqanayaa yoomkaasoo cadiim qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma waxaad noola timi huudow lita'fikanaa inaad naga dudo amba aad naga leexiso can aalihatina ay can cibaadati aalihatinaa ilaahyadayada cibaadadoodii ma inaad naga leexiso aad noola timi fa'tinaa keen bayidhaah la taale bimaa tacidunaa waxan aada noo yaboohayso amba aada noo ballan qaaday in kunta haddaad ahaatay min asaabiqiina kuwa runta sheegaya mid ka mid oo cadaabkan adkaysa uu dhacayo dalkee abaar daran baa hayse ma ogti way oolan yihiin kuwaas bilcaad waad garanaysa fi tarmadi kuwaas <laughs> bilcaad halkaa tegey qaala wuxuu yidhi inama alcilmu cilmiga <laughs> xilligaa cadaabkaasi idinku dhacaya iyo haddii alla idinku ridaeya cinda allah ilaahay agtiisa ayuunbuu ahaday inama alcilmu ogaalkuba cinda allah ilahay agtiisa ka sugay hadduu ilaahay idin iyo xilliguu idin doono ilaahay bay u taalla aye waxbaan baabiinayaayo cidkaan soo deji adagagtahaysi ma jiro sigaicinta daayeerka maarag wa ubaliqukum waxaan idin gaadhsiinayaa un wa ubaliqukum waxaan idin gaadhsiinayaa un maakii baan idin gaadhsiinaya ursiltu lay soo dhiibay ursiltu layla soo diray amba lay soo dhiibay bihi isaga walaakinii ha yeeshe ee anigu araakum waxaan idiin arkaa qawma duun inaad tihiin tajhaluuna jaahilnimo samaynaya oo gardaroonaya kufri imanaya haye abaar abaar baa haysay wotugulcaadku waa kii banaanka u baxay waa kii markuu khamriga ka dhergay sharadataankiina ay maka ugu heeseen <laughs> mogtahay ayuu baxay waa u beriyey reer aad inuu ilaahay waraabiyo waa kii daruuro wax u eego cadaaba waqalla ah ayaa ilaahay soo kiciyey waa ninka iswaatbilcaad baa la yidhahdaa markaasaa la ka dooro kaa doonayso waa dambaskii baaba ahaa ee maaragtay hurushada ahaa ayaa ilaahay ku shubaya koleeg falamaa markay ra'aw ay arkeen hu cadaabkii falamaa markay raw arkeen cadaabkii caariba xaaluu yahay mid isa soo gudbay jihada sida qof oo kale caarida xaaluu yahay mid isa soo gudbay jaa-isa soo gudbay ambafa kaasoo mustaqbila awdiyatihim awdiyada waxooyinkoodii soo qaabilay ku soo beegeen wallahi wayna soo hayaa sawaabti maysaan halku ka soo dhacay halkanuu soo mara wakaa ay waa la hilaadiyey raggii qiyaasta yaqaanay baa ku dhufay warkaa ma arkaysa ufadaa haysa ufa daran bay noqon caaribkaasoo mustaqbila awdiyatihim kabadgoodii soo qaabilay qaaluu waxay yidhaahdeen markaa haada kani caarid waa fad bay yidhaahdeen fad waa dhol bay yidhaahdeen mumdirunaa noo roobaynaya mumdirunaa noo dacayoo noo roobaynaya bal maaha baa la yidhi bal laa maaha roob huwa isagu naarkii weeye cadaabkii weeye istacjaltum aad degdegsateen bihi isaga shaddadan riixun waa dabay waxaanad roobka u qaadatay riixun dabayl weeye dabayshaasoo fiihaa ayaga dhexdeeda uu ku jiro cadaabun cadaab uu ku jiro cadaabkaasoo aliim waxanuujiya dabayshaasoo tudamiru baabiinaysa tadmiir waa baabiin tudamiru baabiinaysa kulla shay shay walba baabiinaysa fii amri rabbihaa rabbigeeda amarkiisa ku baabiinaysa iskama socoto fii amri rabbihaa ku baabiinaysa dam finish ay maxaa dhacay markaa fa asbaxuu waxay ahaadeen laa yuraa kuwa aan la arkaynin ilaa masaakinuhum guryahoodii mooyaane guryuunbaa haray kadalika ma iyaguunbay ku gaarahayd laa abadan kadaalika sidaas oo kale ayaa najzii aanu ku abaalmarin doonnaa alqowma duulka almujrimiina dembi falayaasha ah qoomka kale saa sameeya way u taallaa weeye sidaa darteed marka cirku soo kaco ee waqallada iyo hirarkiisa la arko nabiyullaahi muxamed calayhi asalaatu wasalaam idaa taxabarat isamaau tagayara lownuhu wa kharaja wa dakhala wa aqbala wa adbar waidaa anbarat suuraya canho u farxi jira rasuulku ilaa roobku uu soo gaadho ku daato arko waxaan roob yahay khalkhal baa ku dhici jiray koruu ka bixi jiray wuu soo noqon jiray wuu isbedeli jiray goor baad u haysa soo kacayeey ma argaysa wax kalaa soo kici kara isilaalu xaaji allah wuxu uhi subxaana watacaala wallaahi laqad makkanna waxaanu siinay hum kuwaa idinka idinka horeeyey waxaanu u gacan gelinay ay acdayna fiimaa waxbaanu siinay in makkannaakum ay maa makkannaakum aanaan idin siinin fii intani waa weeye naafiya bimacnaa maa wallaahi laqad makkannaa waxaanu siinay hum ayaga fiima maal iyo awlaad baanu siinay in makkannaakum ay maa makkannaakum aanaa idin siinin fii wajacalna waxaanu u yeelnay lahum ayaga samca maqal iyo wa absaara aragyo wa af'ida quluub famaa agnaa waxba kamuu tarin canhum ayaga xaggooda samcuhum maqalkooda iyo walaa absaaruhum aragood iyo walaa afidin qulubtood min shay shayna kamay tahay limaada id kaanu ciddani tacliil bay faa'iidaynaysaa noolta waa bimacna alcilla maxay wax uga tari weyde id inay ahaadeen daraaddeed ayaa wax uga tari weyday cillay faa'idaynaysa id daraaddeed ba wax uga tari weyday id kaanuu inay ahaadeen darteed ba wax uga tari weyday yajcaluuna kuwii diida biaayaati illaah ilaahay aayadkiisa diida diidmaday diidayeen ilaahay aayadkiisa daraaddeed waxba ugu tari waayen waxaaqa waxa hareereeyey bihim ayaga oo taxwiiq sadka lagu kitaabati xadiidka taxwiiq waa goobo waxaaqa waxaa hareereeyey bihmayada maakiiba hareereeyey kaanu ahayn bi isagaba yastaaziuuna kuw ku dheeldheera wallaahi laqad halaknaa waanu halaagnay maa xawlakum hareerihiina wixii ahaa oo min alqura ah magaaladu hortiin baanu halaagay wasarafna waanu soo horcelinay alaayaati baanu soo celinay lacallahum yarjicuun markay yarjicuun si ay usoo noqdaan walay cubro qaataan dadka waxba may soo noqonin ee falowlaa fahalla takdiidiyadii wey waa tirtirtii falowlaa fahallaa maxay nasarahum ayaga ugu gargaari waayeen alladiina kuwii maxay ugu gargaari waayeen ittakaduu ay ka dhigteen min duuni illahi alla sokadii qurbaana kuwa alle loogu dhowaado wax alle loogu dhowaado ay ka dhigteen qurbaana ka bedel aalihatan culamada qaar diidaa in la kala bedelaa way jiraan laakiin waa qowl saxiixa wey amba qurbaana xalaal ay ka dhigteen waxa le loogu dhowaado aalihatan ilaahyada kuway ka dhigteen maxay ugu hiilin waayeen war kuwaasi maxay wax ugu tari waayeen bal iska daa inay wax u taraan dalluu way ka qarsoomeen canhum wadaalika kaasi inuu wax u tarayaa ismoodsiinta ismoodsiiyeenna ifkuhum beentoodii wey waa awhaam halkanuu taakataaka u joogaa iyo halkanuu kaa soo baxaya iyo baduu soo fiilayaa iyo ma sida libaaxu wax u qaadanaya abadan la wadalika kaas iskuhum waa beentoodii baa ilaahay subxaana watacaala iyo wamaa kii weeye kaanuu ay ahaayeen yasfaruuna ku beexadoona allah wuxuu subxaana watacaala watuxusnabiyow ilwaagii sarafna aan u dunay sarafna aan u leexinay ilayka xaggaaga nafaran koox aan uu soo dunnay min aljini jinka ka mid a kooxdaasoo yastamicuuna dhegaysanaya alqur'aana dhegaysanaya falamaa markay xamaru u yimaadeen hu qur'aankii qaaluu waxay yidhaahdeen aansitu dhegaysta jinkaa ka wanaagsan dadka in badan markuu hagaaga mo aansitu waanay ka jawaab celin wanaagsanaayeen markuu rasuulku ku dul akriyayay suurat araxmaan aansitu aamusa falamaa markii qudiya la dhameeyey qur'aankii wallow way noqdeen ilaa qowmihim bay u noqdeen mundiriin xaala yihiin kuwa u digi doona xaala muqadara la yidhaahdaa yani waxay qadarayeen ay u kicisimeen inay dadkoodii ducaatu noqdaan mundiriin waa xaalati xaal muqadara haddaad maqasho oo waxaad falayso mar dambe inuu dhaco mar dambe way sii socdaa waa utegi doontaan bay leeyihin qaaluu waxay idhaahdeen yaa qawmanaa qoomkayow innaa anagu samicnaa waxaanu maqalnay kitaabaa baanu maqalnay kitaabkaasoo unsila lasoo dejiyey min bacdi muusa muuse bogay kitaabkaasoo musadiqa waxaa laga yaabaa inay diinta yuhuudda haysteen markaa tawraat kitaabkaasoo musadiqa maanaysa dhabaynaya oo xaqiijinaya limaa kii bayna yadayhiisa ee ka horreeyey kutubtii hore aan beeninaynin xaqnimadoodii tilmaamaya kitaabkaas oo yahdi wax ku hanuuniya ila alxaq oo ilaa dariiqin wax ku hanuuninaya mustaqiimin toosan waa shahaadadii khamsiga ee qur-aanka uma khaaskacayaan mubhadal jin malaa'igtaada sidada maarkiisa yaa qawmana qowseow ajiibuu maqla daaciy allah alle kan idinku yeedhaya daaciy allah alle ka dadka xaggiisa ugu yeedhaya maqla wa aaminuu rumeeya bihi bilaah amba daaciga rumeeya yakfir bihi bilaahi rumeeya yakfir lakum wuu idin dhaafi min dunuubikum dembiyadiina ninkasuraba ka dhig wayudirkum wuu idinka badbaadin wayudirkum wuu idinka badbaadin min cadaabin buu idinka badbaadin caliim sidaad bini aadamkun bay yihiin ma og tahay waman qofka laa yujib aan adeecin aan maqlin daaciy allah alle kan daacidiisa ee dadka alle xaggiisa ugu yeedhaya falaysa maaha nimankaasi bimucjays mid casri gelinaya alleh amba ka baxsan kara fi lardi kaga baxsan kara amba kuwaasi gelin kara walaysa lahu umanaaha anin min duunihi ay min duuni illah awliyaau kuwa hiiliya ulaaika kuwa alla adeeci waayo fii dalaalin bay ku sugan yihiin mubiin cab awalam yarow miyaanay ogsoonayn awalam yarow miyaanay ogsoonayn ana allaha alle aladii allaha khalaqa abuuray asamaawaati abuuray waalarda abuuray oo walam yacya aan ka daalin aan ka daalin bikhalqihina abuuritaankooda biqaadir inuu karo walam yacya aan ku daalin dheh walam yacya aan ku daalin bikhalqihinna abuuritaankooda biqaadirin kii kale inuu yahay miyaan ogsoonayn calaa an yuxiya inuu nooleeyo almawtaha kuwa dhintay balaa maya wuu kara qaadir buu ku yahay inahu isagu calaa kulli shay shay walba qaadir kii kara wey waadkur xusus ku yowma maalin yucradu la bandhigi doono la dul taagi doono alladiina kuwa kafaruu gaalooday cala annaar naarta korsheeda la joojin doono yuqaal waxaa la odhan doonaa alaysa miyaanu ahaanin haadaa kan maanta aad arkaysaan bilxaqa wax jira xaqi miyaanu maanta kan cadaabkan wax jira amahan bilxaqa ilan jiritaankiisaa diidan maanta ma yahay dhab qaaluu waxay idhaheen balaa bay yidhahdeen warabbina rabbigaya ayaanu ku dhaaranay saasay odhan doonaa warabbina ayaanu ku dhaaranay waa kan bay yidhahdeen qaala wuxuu yihi faduuquuna dhamiya alcadaaba dhamiya alla madna xusamaad maqan faduuquuna dhamiya alcadaaba dhamiya bima kuntum takfuruuna bikufrikum bisababi kufrikum gaalnimadiina daraaddeed ku dhadhami fasbir sabir nebi maxamedow kamaa sabara siday u sabreen ulilcazmi go-aanka kuwii saaxiibka ahaa iyo qasiga ee min arusuli ah kul casbigu ma shanba ma lixda ma dhowr iyo tobanba ahlulcilmigu aqwaal kala duwan oo fara badan bay ku leeyihiin waalcilmu cinda allah lix waa la yidhi shan waa la yidhi dhowr toban waa la yidhi waa laga badisaysan waa la sheegay kullun siila waalcilmu cinda allah walaa tastacjil ha u degdegsani lahum ayaga cadaabinu ku dhaco kaannahum waxaawad moodi kaannahum waxaawad moodaa yowma maalin yarawna ay arki doonaan maa yuucaduuna waxa loo yaboohay lam yalbasuu inaanay kuba nagaaninba adduunyadii ilaa saaca xilli yar oo min nahaarin saacadda lixi kan daqiiqo jeedo waa wakti uun oo min nahaarin ah balaaq ay haadaa qur'aankani balaaqun sahay wey waa kifaaya balaaq wey waa sahay qofku meeshii doonaya uu ku gaaro fahal yuhlaku ay maa yuhlaku miyaa la halaagaya la halaagi maayo ila alqawmu duulka alfaasiquun baxay mooyaane cid kaloo la halaagaya ma jiro taqdiirku hada alqur'aanu balaagun buu noqonaya ay laa yuhlaku ila haalik wahada min cadlihi caza wajala anahu laa yucadibu ila man yastaxiq alcadaab wallahu aclam bismi illahi raxmaan raxiim suuratu muxamed madaniyatun weeye aayaadkeedu waa sideed iyo soddon maaragtay aayadood waa madani manaa bacdadikray soo degsaban wey allah wuxu uhi subxaana watacaala aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wasadduu ka jeediyey dadka can sabiili illaah ilaahay dariiqiisa ka hor jeediyey ka jeediyey oo yacni qofku markuu gaaloobo dee wuxuu noqonayaa daalun mudilun buu noqonaya wasadduu ka jeediyey dadkana can sabiili illaahi kuwaas adalla ilaah wuu baabiiyey adalla wuu baabiiyey alle acmaalahum buu gaadsiiyey abdalahaa wa adhabahaa walam yafcal lahaa hawaaban walaa jazaa'a waa haba'an mansuuraadi wixii ku baadiyey allah waaladiina kuwa aamanuu alla rumeeye wa camiluu fale alsaalixaati camalada wa wanaagsan alla ayaa loola jeedaa waana mashruuc waa sharciya ilaah iyo rasuulkiisu ilaah iyo rasuulkiisa u jideeyey rasuulkuna uu sameeyey amba qowl ha noqdo amba ficil ba ha noqdo amba ictiqaad ba ha noqde oogtaas kaasimiin baa la yidhahda ado waxaad doonto iska fulisin waxay kula noqoto un haddaad diinta dhigato ma og tahay dee rabbigaaguna waa naftaada iyo hawadaada weeye ma og tahay waamil saalixaat wa aamanuu bimaa kii rumeeyey nuzula lagu soo dejiyey calaa muxammadin lagu soo dejiyey wahuwa kaasi alxaqu weeye oo min rabbihim oo muctarib wahuwa kaasi alxaqu weeye oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday kafara wuu ka qariyey alle kuwana canhum ayaga xaggooda wuxuu ka qariyey sayi'aatihim xumaanahoodii buu ka qariyey wa aslaxa wuu hagaajiyey baalahum xaalkoodina ilaahay uu hagaajiyey maxaa ilaahay qolana camalkooda u baabi'iyey qolana dembigoodii u dhaafay xaalkoodana uu hagaajiyey daalika abalmarinta noocaasi waxa uu ku dhacay bianna aladiina ay bisababi anna aladiina kuwa kafaruu gaaloobay itabacuu inay raaceen daraaddeed buu kaasi ku dhacay albaadila inay raaceen daalika kala fadilidda caynkaasi saabitun wuxuu ku sugnaaday amba uu ku xasilay bianna aladiina ay bisababi anna aladiina kuwa kafaruu gaaloobay itabacuu inay raaceen daraaddeed ayaa kaasi ku dhacay albaadila inay raaceen wa ana aladiina wa biana aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey inay itabacuu ayaa taasina ku dhacay alxaqa inay raaceen min rabbihim xagga rabbigo sheegi kadalika alamru arinku kadalika sidaa weeye alamru arinku kadalika sidaasun weeye yadrib allahu alla wuxuu u yeelaa amba u sheegaa linnaasi dadka amhaalahum bu alla u sheega tusaalayaashaba rabbi u sheegay subxaana wa amhaalahum tusaalayaashu siday u kala duwan yihiin iyo sifaadkooda alla u sheegaya amhaalahum buu usheegaya waa macaalkaaga iyo waxaad la kulmi doonaan iyo camaladooda waxa kumudi doonaan waidaa laqiitum markaad la kulantaan aladiina kuwa kafaruu gaalooday fa darba riqaab masderkay mawdicii ficilkuu degay ay fadribuu garaaca alriqaaba luqumaha ka garaaca darban garaacid fadarbaaba masderkay mawdi ay fadribuu ka garaaca alriqaaba ay riqaabahum luqumaha ka garaaca ah kuwa kufriyey darban garaacid xataa idaa asqantumu markaad ku tilcisaan hum ayaga arlada markaad ku tilcisaan ee macnaa maydkoodu u bataa ay faiisadoo kale ahlagsumuuh faabaatiin xataa idaa asqantumuuhum markaad ku jilcisaan aye fashudduu adkeeya diijiya alwasaaqa xarkaha wasaaqu waa xarkihii amba uu saaqahayo alwasaaqa xarkaha jiijiya nimanka addoonsada oo katiinadeeyo weeye ilaahuyaa maanta kaasama ku saara waayo rootani maxaa dhacay nasrigii ilaahay iyo wacdigii alle ayaa shardi lahaa shardi buu lahaa oo shardigu wuxuu ahaa ilaahay haddaad u gargaartaan oo diintiisa loo noqdo ayuunbaa ilaahay gargaarayaa subxaanahu watacaala haddii se diinta ilaahay laga fogaado oo camalfalkeeda laga tago caqiidadu ay iska leexato iska xumaato maxaa dhacaya waxaa dhacaya carruurta yareeri markay kale harbiigo ayay islaamu isu saari jireen oo xogan jireen kiiroonow seerka waxda dee markaas tawaariikhda lagula soo baxay adiguna iimaan xooggan oo taariikhda aad u dhigto ma haysin gudisina kalkaal noqon weyse allah wuxu uhi subxaanahu watacaala fa imaa manan xarfu lاkhtiyaar baa la yidhaahdaa markaad sidaa yeesaan fashuddu aad ka yaalo wasaaqa xagkaajiifiya fa ima markaa kala doorta mannan ay tamunnuuna inaad u uxsaan samaysaan mannan uxsaan samayn ood iska sii daysaan bacdu xidhidda dabadeed wa imaa tufduuhum iyo inaad madax furasho ka qaadaan fidaa madax furasho sidaa idinka idintaala khiyaar weeye imaamka ninka mas-uulka ka mas-uulka jihaadka ayaa khiyaarune moog faima manan dabayata laba kala doorta faima maxaad kala dooranaysaan manan siidayn aad sisho siidaysaan oo iskaba dhaaftaan bacdu intaad qabateen dabadeed wa ima sidaa iyo furasho imaa tuftuhum inaad furataan oo madax furasho ka qaataan sidaa madax furasho xataa sabaxa wada oo madaxa ka garaaca wey nimanka xataa sabaxa ilaa ay dhigto alxarbu colaadu awsaaraha culaysyadiia ilaa hubka xaq baa lagaa dhigaya soo maaha qarqabtay xataa tadaca ilaa ay dhigto alxarbu colaadu awsaaraha culaysiceeda daalika alamru arrinku daalika sidaa wey walow yashaau allahu alla hadduu dooni lahaa lantasara wuu ka aargudan lahaa minhum ayag lantasara wuu ka aarsan lahaa minhum ayag laakiin idinka ayuu idin faray inaad la jihaadaan muxuu idin faraya walaakin amarakum biljihaad ayaa ilaaha idin faray liyabluwa si uu ugu imtixaamo bacdakum barkiinba bibacdin barka kale si ugu imtixaam waaladiina kuwa qutiluu la laayay fii sabiili illaahi ku dhintay falan yubinna ma lumin doono ilaah acmaalahum camaladooda ma dayici doono sayahdiihim wuu hanuunin doonaa ilaahay janno ayay ku hanuunin wayuslixu wuu hagaajin baalahum xaalkooda wayudkiluhum wuxuu gelin aljannata buu gelin doonaa arafa wuu baray haatana baa lahum ayaga wuu u tacriifiyey war halkaa mar mid waliba gurigiisii buu garanay amba carafa wuu u udgooneeyey carfigu waa udgoonaynta carafaha wuu u udgooneeyey lahum ayaga janno udgoon bay gelaya yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo haye warku maashiisi in tansuru llaha in in wa in in tansuru llaha haddaad ilaahay u gargaartaan macnaa ilaahay diintiisa haddaad u gargaartaan yansurkum waa idin gargaari doona baa ilaahay subxaana watacaala yansurkum ilaahay baa idin gargaari doona subxaanahu watacaala waa ballankaad ilaahay wayusabbit waanu sugi aqdaamakum luguhiinana wuu sugiyo yaaci maysa tabaad haddii la waayo dee fayskaa la turayaayo kuugaraa dhacaysa waaladiina kuwa kafaruu gaaloobayna fatacisuu qadar way halaagsaneen way daateen sacfan halaagsamid waa simbirraxada moogta waa marka addoonku qof orad sacisa cabdu dinaar sacisa cabdu dirham sacisa cabdulkadiifa sacisa waa maalkaasoo kale allah wuxuli subxaana watacaala waa saciso waa halaagsameen sacfan lahum acni lahum ayagu u sugnaaday wa adalla alla acmaalahum daalika cadaabkaas bianahum buu ugu sugnaaday karimada karaayeysteen maakii anzla allahu alla uu soo dejiyey fa axbada waanu baadiyey acmaalahum baa ilaahay baadiyey subxaanaka allahuma bixamdik